بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بينا آيات أفرتن يسقال سورة البقرة إلى آيات اللحدن يكو في بنو إسرائيل waa la soo hadal qaaday waxaa lagu yidhi atamuruna annaasa bilbiri si guudna waxaa lainoo amray wastaciinuu bisabri wasalaa waxaa la yidhi maalin ka baqa nafina nafayna waxu taraynin shafaaco aan laga aqbalaynin furashana aan laga aqbalaynin ree banu israa'iilkii markii hore la soo hadal qaaday yo haddana dib loogu noqonay allah wuxuu yidhi waid najaynaakum udkur nabiyullaahi maxamedow dadka u sheego xusuusi najaynaakum reer banu israa'iilow aan idin nabadgelinay id waqti xusuusta reer banu israa'iilow najaynaakum aan idin nabadgelinay min aali fircauna fircoon aalkiisii aan idinka nabadgelinay aali fircoon waxaa la yidhaha luqada carabta ninka madaxda ah yaa aal loo sameeyaa nin caadi aal looma sameeyo marka qoomkiisii baa la sheegaya yasuumuunakum waxay idin dhadhansiiyeen su-aal cadaabi cadaab adag oo xun bay idin dhadhan siiyeen waa ka cadaabkii yudabixuuna way gowracayeen abnaa'akum wiilashiinna yastaxyuuna way baaqi yeelayeen nisaa'akum dumarkiinna wa fii daalikum ciqaabtaa la idin dhadhan siiyey balaaun sabirkadoon baa ku sugan min rabbikum rabbigaada cadiimun oo weyn daalikumta haddii cadaabka loo celiyo daalikum haddii cadaabka loo celiyo waan idin nabadgelinayn balaaun shukri weeyaan markaa reer banu israa'iil <clears throat> markay masar tageen fircoon baa xukumi jiray fircoonkaas fircoonu masar qaabuus baa la dhihi jiraa la yidhi ama ama waxaa la dhihi jiray baa la yidhi weliid binu muscab binu rayaan isdakhar meesha la yidhaah buu ka yimid xaggaa qowqaas iyo dhinacaasay ka yimaadeen qibdiyiintu kumaankumsanay meesha deganaayeen marka waa kii ilaahnimadan sheegtay marka boqor kasta oo masri ah fircoon baa la boqor kasta oo kisra baa la boqor kasta oo ruumana qaysar baa la boqor kasta oo xabashi ana najaash baa la waa nagaasha najaash waa lagu cariyo waa nagaash yaa la yidhaahdaa marka fircoonkaasu ninkaasuu ahaa marka wuu riyooday baa may waa lagu riyooday may isaga ku riyooday isaga oo guryaha reer masar ay ay ay gubanayaan oo inta shaam dab laga keenay guryaha reer masar gubanayaan waxaa loogu fasiray wiil qoladan ka dhashay yaa xukunkaaga ridi doona markaasa amar wuxuu ku bixiyey in wiilasha la gowraco gabdhahana la baaqi yeelo markaa reer banu israiil wuu gumaysanayo hab qabiilo koox koox buu isku helay qaar qaar xaabaday soo guri qaar guryahay dhisi sidaasuu u kala googooyey wey wiilashaa la layn jiray marka nabiyullaahi haaruun isagu ka weynaa sanadkii markii la arkay inay wiilashii dhammaanayaan baa la yidhi sanadna hala daayo sanadna hala gowraco haaruun wuxuu dhashay sanadkii la daayey buu dhashay muuse wuxuu ku soo hagaagay sanadkii la gowrici lahaa waa ka hooyadii alla u waxyooday yidhi wiilkaa markaad dhasho badda ku tuur waa niin badda lagu tuure qisadii waa kaysaa ahayd marka fircoon wuxuu ciqaabtu ciqaabay waxay ahayd wiil oo dhanna waa la gowracayay gabadh oo dhanna waa la daynayay wadkur xusuusta oo shukriya id waqti najaynaakum aan idinka nabadgelinay min aali fircoona fircoon iyo qoomkiisii yasuumuunakum way idin dhadhansiiyeen hadda mudaaric baa la cabiray laakiin way idin dhadhansiiyeen weye su-aal cadaabi xikaayatulxaal baa la yidhaha wax waa hore dhacay baa haddoo kale laga sheekaynaya cadaab xun bay idin dhadhansiiyeen cadaabkii waa kan yulabixuuna way gowracayeen abnaakum wiilashiina wayasacyuuna way baaqi yeelayeen nisaakum haweenkiina gabdhaha wa fii daalikum arintaa nabadgelintaa laydin nabadgeliye waxaa ku sugan balaaun shukri ka doon oo min rabbikum hada cadiimun oo weyn marka fircoon wuxuu u xukumi jiray hab qabyaaladeed buu ahaa wuxuu ku xukumi jiray waxaa weeye ilaahnimana wuu sheegtay ilaahnimadaa uu sheegtay ana rabbikum ilcalaa buu mar yidhi marna maa calimtu lakum min ilaahin khayri ilaahan aniga aynimo marka wuu ogaa inuun ilaahayno ee masar baan xukumaa buuri ilaahnimadii uu sheeganayay masar min taxtii weyso anigan masar xukumo maaha marka wuu isgaranayay inaan ilaah inuun ilaah ahayn waid wakti haddana ka sheeg marka fircoon saas waa kay ku xoroobeen suuratu dah baa aada qisadan u faslisa waid waktina xusuusta faraqnaa aan idiin kala saarray bikum idinka albaxra badda faanjaynaakum waan idinka nabadgelinay oo baddii waa tallowdeen watrukilbaxra rahwan muusaa layidhi ku dhufa intaad usha ku dhufato markii colkii fircoon soo dhowaaday ee muusa inaa lamudrakuuna yidhaahdeen yaa ku dhufa layidhi fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka dawdi lcadiim bartii baa kala joogsatay watrukilbahra rahwan iyadoo kala taagan ka dhexbax baa layidhi marka waxaa la yidhi sidaasay ahayd id faraqnaa bikum lbahra baddaan idin kala soconay faanjaynaakum aan idinka idin nabadgelinood badda tallowdeen wa aqraqnaa aan maanshaynay biyihii ku maanshaynay aala fircawna fircoon aalkiisa wa antum idinkuna tanduruuna adeegeyseen markay ku qarqoomayaan fircoon wuu ka iska qaban kari waaye markii la yidhi nimankii way baxayaan baa wuxuu yidhi markii diigu dhawaaqo markaasaynu baxaynaa on ka dabadgelaynaa diiggii habeenkii ma dhawaaqin markaasuu i neefaadha soo qabto gawraca neefkaa beerkiisa anoon cunin toddoba boqoloo kun inay ii yimaadiin buuri wuu ka daba baxay marka inaa la shirdimatun qaliiluuna buui waa dad yar buuri way naga cadhaysiiyeen buuri markay meeshii tageen reer banu israa'iil mareen inuu soo noqdo dameer khatartii dareemay wuu galay marka markaa islaamnimadii ku dhawaaqay laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila waana min almuslimiin wuu ku celceliyey alaana waqad caصayta baa lay ma haddaad ku dhawaaq waxba kuu tari maysa hadda qofku markay qarqarisadu qabato towakeenka laga aqbali maayo waaqraqnaa waan maanshaynay aala fircawn wa antum tanduruuna adeegeyseen waid wakti waacadnaa waktigaana xusuusta aan u ballan qabanay muuse muuse arbaciina leylatan afartan habeen uma takadtum waad samaysateen alcijla dibiga min bacdihi dabadii ilaah baad ka dhigateen waantum idinkuna daalimuuna waad gardarraydeen uma cafawnaa cankum waan idin saamaxnay dibiga aad caabudeen min bacdi daalika intaa kadib intaad dibiga caabudeen lacalakum taskuruun si aad u suufidaan nabiyllaahi muusa waxaa loo ballan qabtay afartan habeen inuu maqnaado yaa loo ballan qabtay oo afartan kama soomo suuraة اlcraf waxay tahay alaauuna laylata waafanoodmaha bcashiri waa isla afartankii wey afartankii habeen yaa ninkii ahaa sumuse saamiri yaa xullidii ay wateen intuu dhalaaliyey xullidii ay wateen intuu dhalaaliyey yuu dibi ka sameeyey hadaa ilaahakum ilaahu muuse fanasi waa kan ilaahiinii ilaahay muuse wuba ilooba wuu ku maqan yahay buui wuu raadiyey dibigi markaa lahu quwaan intay hareeraha iska tubaan saa isugu wareegsadaan yo markuu xuux yidhaahdee iyaguna xuux la dhihi oy la xadraynayaan sidaasoo kale sheekh baan beri weydiiyey xamal waxaan sheekh maxaad xasanada isaga daysay adoo soomaali dhex jooga wuxuu igu yidhi toddoba iyo toban kitaaboo tafsiira ah. markaan ku arkay xadradu inay tii muuse saamiri tahay baan iska daayay bay igu yidhi aniga laftaydu ilaa sagaal kitaab waan arkay oo dhigaya marka dibigu saas ah, saasaa lagu saamaxay markaa nabiga waa ina qad fatana qawmaka yaa lagu yidhi waa fidnaynay lagu yidhi markaasuu soo baxayo markuu hamhamadii maqlo yidhi haadaa sawtu lfitna waa ka alwaaxdii tuuray waa laysa alkhabaru kalmucaayan markii hore waa loo sheegay laakiin markaasuu ogaaday marka sidaasay ahayn qoladaasi id waqti bal xusuusta waacadnaa aanu aanu u ballan qabanay muusa muuse arbaciina leylatan afartan habeen uma akhadtum cijla dibigii baad samaysateen min bacdihi dabadi intuu idinka tegey kadib wa antum idinkuna daalimuun waa ku gardarayneen waxaa weeye wax kalaa u horeeyeyo markay badda ka tallaabeen iyay arkeen dad dibic wax caabudaya yaa muuse ajcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha inakum qawmun tajhaluuna markaa fikraddaa horena way soo martay uma cadfawnaa cankum waan idin saamaxnay cadfigu waa qolo cuquuba u waajibtay wey cafownaa cankum waan idin saamaxnay min bacdi daalika intaa kadib ay dibiga caabudeen lacallakum tashkuruuna si aada ugu shukridaan dhibaatadaa weyn eed gasheen iyo dalaalka aada gasheen allah subxaanau wa tacaala idinma ciqaabine waan idin cafeeyey nabiyullaahi muuse intii ka horreysay ummadaha dembiga gala waa la halaagayay intii nabi muuse ka dambeysay jihaadkaa la sharciyeeyey markii jihaadka la sharciyey ummad la halaagay ma jirto dembi kasta qoladaa fircoona qoladaa reer banu israa'iil waxbay caabudeen khayrullaahi ah hadda fil waqti alxaadirna waa sidoo kale un wax khayrullaahi haddaad caabuddo waa sidoo kale un kaama duwana qur-aanku asnaamtu ku soo degay ma aha qur-aanku taariikh waaqica mar dhacday ma aha waa wax ilaa yowma alqiyaama lagu dhaqmayo marka qoladaa reer muuse saamiri muuse saamiri wuxuu sameeyey qofkii sameeya oo dadka meel u calaameeya oo yidhaahda meesha aan caabudno waa khatar waid waqti xusuustaa la yidhi aatayna aan siinay muusa muusa alkitaaba kitaabkii tawreedda ahaa iyo walfurqaana xaq iyo baadil kala sooce icraabta markii la yidhaahdo waa laba sifoo laisku cadfay sifada waa laisku cadfaa kitaabkiibaa huwa alfurqaan waa xaq iyo baadil kala sooce furqaan marka waa laba sifoo laisku cadfay waa kitaabkii uun tawreed weeye xaq iyo baadil kala sooce id waqti aatayna aan siinay موسى موسى الكتاب كتاب كتوريدا والفرقان حقيق بادل كلا سوحي لعلكم تهتدون ساعد وحنونتان نبي الله موسى كتاب كتوريدا وحلوسي إن تكون قنتان وحنونتان سيدا إن كتاب القرآن كأ لا ينوسي وإذ وقت هذا اذكروا بالليه يعني النعمين كافر بدن اللي إذين شاقين ما تكون حمددان بمعناها كدقنتاهي قالوا إلي موسى موسى لقومه تلكي وكيري يا قوم قوم كيوم inakum idinku dalamtum waa dulmideen anfusakum naftiinaad dulmideen maxaad naftiina ku dulmideen biitikhaadikum samaysadkiina ama yeelashadiina alcijla dibiga ilaahan aad ka yeesheen fatuubuu u tooba keena ilaa baari'ikum kii idin abuuray faktuluu anfusakum naftiina laaya daalikum sidaasaa khayrun lakum idin khayr badan cinda baari'ikum khaaliqiina agtiisa fataaba calaykum alla wuu idinka tooba aqbalay maxaa yeelay inahu alle huwa atawaabu ka toobad aqbali araxiimu oo naxariista dib wuxuu dibigii ay samaysteen baa lagu yaa lagu canaananaya marka toobakeenka toobakeenkoodi waxaa laga dhigay inaa isdishaan islaysaan ka dhintay shahiid buu noqonaya ka dhintay shahiid buu noqonaya ka wax dilayna taaib buu noqonaya marka ilaah qudradiisa lama kala seecino kuwii dibiga caabuda keliya hala laayo lama dhihin waa bilaabay inta daruuri fuushay yaa isku bilaabay waxaa leeyahay toddobaatan kun bay markay daruurtii ka kacday len sarki mahayaan hadday isarkaan qaraabad naxdin iyo waxbaa yaa ku dhic lahay adigu dad badan bay iska dileen toobadoodii taasaa laga dhigay haye inaga toobadeenna maxaa laga dhigay inaad ilaahay oo ka tooba keeni dembigii tidha laa ilaaha ila allah adoo khiyaar leh oon jirin oon waxba jirin oo lagu raaci oo dembigoo dhani kaa baaba-ay qoladaana sidaasa ah tobankeekoodii laga dhigay allah wuxuu leeyahay waid wakti aataynaa aan siinay id wakti qaala muusa uu ku yidhi liqowmihi tolkii yaa qowmi tolkayow inakum idinku dalamtum waad dulmideen anfusakum naftiinna maxaad ku dulmideen biitikhaadikum ka yeelashadiinna alcijla dibiga ilaahan aada ka yeesheen ka marka macnihii waxaa weeye naftooda naftay dulmeen waxaa weeye waa dembi ruuxa waxyeelaya ku khaasa hadduu khalqi kala dulmiyo cid kale dulmiga u gudbo waa sideeda naftiisii keliyu dulmi naftoodii keliya dulmi dembi iyaga ciqaabkooda ah. fatuubuu tooba keena ilaa baari'ikum khaaliqiina u tooba keena ilaahay idin abuurtay u tooba keena tooba keenkii waa mahay faktulu anfusakum naftiina laahya naftiina gam iska dhigo isu joogsada taseefe iyo warmaha isu qaadataan daalikum kaasaa khayru lakum idin khayr badan cinda baari'ikum khaaliqiina agtiisa idinkoo islaaya idin khayro badan toobakeenkoodii baa sidaa laga dhigay fataaba calaykum alla wuu idinka tooba aqbalayo markaad islayseen oo amarkii qaadateen alla dembigii waa idinka maydho ka dhintayna waa shahiid ka joogaana waa taay inahu alla huwa isagu atawaabu tawaabay alraxiimu ilaahay nicmadiisu inoogu nicmeeyey asamxa diinteenna samxa leh dhibba male dhibba male daynta aynu inaga lainoo sheegay wax dhibaba male wax la garin waayaba ma aha waid wakti haddana xusuusta uu ku shugriya qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan numina rumayn mayna laka adiga xataa nara allaaha ilaa aan aragna jahratan si caddaana aanu aragno fa akhadatkum asaaciqatu edhawaaq baa idinku dhacay saaciqo jac baa idinku dhacday wa antum idinkuna tanduruuna aada eegeyseen uma bacnaakum waan idin soo nool idinsoo bixinay min bacdi mowtikum intaad dhimateen kadib لعلكم تشكرون سأل في الله واختار موسى قومه سبعين رجلا تضباطا نبو كما ده ماشي الله uga ballan qaaday ee yu toddobaatan nin madhe meeshii bay tageen alle oo muuse alle oo muuse la hadli bay maqleen waxay dhahay hadalkan annagu rumaysan mayno horta caddaan noo tus bay hadalka ma rumaysanayn muusena waa kii lagu yidhi rabbi arinii kayf ilaahay isray tuso lan taraanii waa kan alla yidhi marka adduunka inaan la isku arag qiyaamaha aakhira waan arkaynaa laakiin adduunka alla la arki maayo maa laakiin tasarufkiisi baynu aragnaa tasarufkiisi baan aragnaa marka haddii alle adduunka lagu arko nabigu wuxuu yidhi tafakaruu fi lkhalqi laa fi lkhaaliq de ilaahay ha ka fikirino saasuu egyahay meeshaasu taagan yahay marka ilaahay ma inaan arag adduunka nabillahi maxamed habeenka israhii inta badan waay waxay isku raaca caaisha mooyaane inuuna arag nabigu nabiga miyaad aragtay baa nuurun anaa uraahu buui waa nuura seenu arki buu yidhi nabiyullahi maxamed marka habeenka culimmadu waxay u badan yihiin saxaabadu inuuna nabiga alla arag <clears throat> marka waxay yidhaahdeen wadhigii axadkan adla hadlaysa ee alla hadlaysae amarka ku siinaya haddaanaanu aragnayn markaasaanu kaa rumaysane waa cinaad meeshii u dambaysay wey waid qultum bal xusuusta yaa muusa aad tidhaahdeen muusow lanumina laka kuu rumayn mayno xataa nara allaha jahratan ilaa aan ilaahay caddaanu aragno faakhadadkum usaaciqatu sacdi baa idinku dhacday waa dhawaaq qaw aho wadnaha jeexi wa antum idinkuna tanduruuna adeegeyseen de wayba dhintayna say u eegayeen yani iyagoo dhawri iyo waxani ku soo dhacay oo naftu ka baxday uma bacanaakum waan idin soo noolaynay idin soo toosinay min bacdi mowtikum dhibashadiina kadib lacalakum tashkuruuna si aada u shukridaan waa kii nabiyullaahi muuse lahaa ilaahayo laa tuaakhidna bima facala sufahaau mina sufahaadu ilah waasa hanoo qaban ilaahayo waxaa la idhihi waxaa weye muusaa laayey baa la idhihi ilaahu iisoo noolee waa dhowrka shay ee suuratulbaqara lagu sheegay lasoo nooleeyey yay ka mid yihin waa lix ama shan weeyaan wadalalnaa waan hoosaynay calaykum dushiina waxaan ku hoosaynay alkhamaama daruur waanzalnaa waan dejinay calaykum dushiina almanna malab cireed iyo wasalwa dayru samaani waa shimbir qulnaa lakum waxaan idin idhi kuluu cuna min dayibaati maa shay kiisa wanaagsan rasaqaankum aan idinku arsaaqnay wamaa dalamuunaa nama ayna dulmin markay cisyaaneenoo dembi la yimaadeen annaga waxba nama yeelin iyagaa wax yeelay walaakin kaanuu waxay ahaan anfusahum yadilmuuna sadanu waa zamanutiihi magaalada gala markii la yidhi magaalada gala idinkoo rukuucsan oo yani khushuucsan gala markii la yidhi oo quulu xidatun daha markii la yidhi yay yidhaahdeen fiihaa jabbaaruun jabbaarin baa joogto ma galayna yidhaahdeen ama iyagoo runduday galeen afartan sanaa lagu xukumay di dhowr kilomitr un ay saa u warwareegayaan markaasaa way baahdeen ile shaqo ma hayaan meesha waa shaqo la-aan waayo markaasaa ilaahay hooska wuxuu uga dhigay daruur buu hoos uga dhigay intaa itiha ku jiraan malab iyo shimbirna malabkana sharaab baa looga dhigay shimbirtana cunaa la yidhi malabku inuu malab yahay baa laisku raacsan yahay marka geedaha dushooda yaxriga ma taqaanaa marka doogaada ay tahay arootii biyaha dul saaran malab saasoo inta badan geedka sijibisiya geedaha noocaasa ayay malab ka heli jireen dhimarta sheey somaaliga culimadu waxay ku sheegeen ama sawirkeeda haddaan arko shimbir idaa bukurina waa la yidhaha billina waa la yidhaha labada ruux sidaa adda u garana ma jiraan waxay ka yar tahay digirinka wayna ka midab duwantaho iyadu waa yar cawlan tahay siday joogtay saa u boodi waa taasaa la yidhi anu sawirkeeda waan arkay dayru samaani bay carabiga lagu yidhaahdaa marka tanna way cunayaan sharaabkana way cabayaan marka waxaa qaynuun looga dhigay inayna kaydaysan karin maanta aroortii markii waagu baryo maanta waxay cuni lahayn bay soo qaaday iyo caawa berri u kaydaysan maayaan ilaa maalinta jumcaha mooyaane ilaa sabtida waa ka mamnuuc inay shaqaystaan maalinta hadday kaydaystaan maalin aan jumco ahayn berri markuu gaadho wuu ka fasaadi waxba qiimad uma leh marka jumcada waxaa loo ogol yahay berri inay sii qaataan ilaa berri shaqo ma lehe allah baa sidaa ugu nicmeeyey waa zamanutihii weeyaan wadalalnaa waan hoosaynay ama waan hadhaynay calaykum dushiina alamaama daruur waanzalnaa waan dejina calaykum dushiina almanna malab cireed bay culimaduna dhihi jireen malab dhicirka ka imanaya wey iyo wasalwaa dhayru samaani bahashaa la yidhaahdo idaa bukurida ama bilida la yidhaahdo gobolkeenan in bili la yidhaahdaan malaynaya qulnaa lahum waxaanu nidhi kuluu cuna min dayibaati maa shay kiisa wanaagsan rasaqnaakumaa idinku rasaaqnay allah wuxuu leeyahay markay amar diidi iyo cisnaan iyo waxyaabo badan sameeyeen wamaa dalamuuna nama ayna dulmiin walaakin kaanuu waxay ahaayeen anfusahum yadlimuuna naftooda kuwa dulmiye bay ahaayeen marka qof kasta oo dembi la yimaada isagunba wax isyeeli wey alla waxba kuma yeeli karo wayd qulnaa wadkuruu xusuusta oo alle ku shukriya id waqti qulnaa aanu ku nidhi udkuluu gala haadihi alqaryata magaaladan gala fakuluu ka cuna minhaa magaalada xaggeeda xaytu shiitu meel kasta oo doontaan raqada risqi waasica wadkhulu lbaaba albaabka ka gala meel kale ha ka gelin sujadan idigoo khushuucsanoo runduda sujuudi la dhigi jiray maaha wejiga maxaa yeele ma geli karaan hadday wejiga dhulka dhigaan ma socon karaan waquuluu dhaha xidatun mas'alatunaa su-aasha yadu waa xidatun dembi ridid nakfir lakum waan dhaafaynaa khadaayaakum dembiyaalkiinaan dhaafaynaa wasanaiidu weliba waxaan idiin ziyaadinaynaa almuxsiniina wax wanaagsan baan idiin ziyaadinaynaa fabedela way bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiyey qawlan qowl bay ku bedeleen qowlkii la yidhi oo qayr aladii kii qayrka qiila lahu loo yidhi waxa weeye magaalada magaaladaasi waa baytulmuqadas weye arixana waa la yidhaha laakin waa isku midun magaaladan galaa la yidhi idinkoo sujuudsan oo rundudo oo khushuucsan oon madaxa kor u qaadayn uluxidatun dhah masalatun axidatu haddii la godo waxaanu baryaynaa waa xidatu waa dembi ridid haddii la kordhabana xidatan nasalu xidatan marka dembigii waa la dhaafay marka way bedeleen xindatun fii xabatin bay dhahan ama xabatun fii xinda way bedeleen xidatun meeshii ahaa xidatun eh, meeshii ahaa xindatun bay yidhaahdeen meeshii idinkoo saa u kororo socdo galayni iyagoo dabada ku siqi bay galeen marka halkaa lafdiga ah xiddatun dhaha la yidhi waxay yidhaahdeen culimmadu haddii lafdi la is amro isaga lagama leexan karo lafdi haddii lafdigaa dheh lagu yidhah laiskama leexan karo laakiin haddii macno iyo wax la samayn lagu amro ee lafdi kasta ood ku cabiri karta waad ka cabiri laakiin waa inuu macnuhu kii uu yahay wey bilmatalan allahu akbar oo kale lama bedeli karo allahu raxmaan iyo laguma bedeli karo laakiin tasbiixsa haddii lagu yidhaahdo siiqo kastaad ku tasbiixsan kartaa waay marka qoladaas saasay yeeleen way amar diideen udkhulu lbaaba baabka galaano nidhi udkhuluu haadihi alqaryata fakuluu minhaa xaysu shitum meeshaad doontaan ka cuna biqadar risqi waasica wadkhulu lbaaba albaabka gala sujadan xaalaatiin kuwa sujuudsanoo khushuucsan waquuluu dhaaxidatun dembi ridid baan rabnaa nakfir lakum khadaayaakum waan idiin dhaafaynaa gafafkiinni wasanasiidu lmuxsiniin dembigii waan dhaafaynaa wixii dembiile ah markii dembiga laydinka dhaafana khayr badan baa laydin siyaadin oo tafadulaho dembi dhaafka markii dembiga la dhaafo ood wax wanaagsan noqotaan khayr badan baa laydin siyaadin waa ilahay fadligiisa fabadela way bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiyey oo dee amar diiday qowlan qowl bay ku bedeleen qowlkaasoo kayraladikii qeylkii qiila lahum loo yidhi oo xidatun dhahaa la yidhi faanzalnaa waan ku dejinnay cala aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey rijzan cadaab min asamaai samadaan kaga soo dejinay bisababi maa shay sababti kaanuu ahayeen yafsuquuna kuwa faasiqnimo samay bisababi fisqihim wey cadaabkaasi cadaab dabar gooye ma ahayna ciqaab baa lagu riday iyo abaar iyo wax daran iyo daacuun baa lagu riday ee cadaab dabar gooyo gamta u joogsaday ma ahayn anzalnaa waan dejinay faanzalnaa cala aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey rijzan cadaab min asamaai baa looga soo dejiyey bisababi maa shay sababti kaanuu marka gam lama joogsanina waa kaynu sheegnay nabiyullaahi muuse intii ka horeysay ummaddii dembi lama timaada waa la baabi'in jiray inta nabiyulaahi muuse nabiyullaahi muuse ka dambeysay jihaad baa sharci ahaa marka dadka jihaad baa lagu kalifay wadisasaa muusa waid wakti bal ka sheekeeya oo xusuusnaada istasqaa uu roob doonay muusa muuse liqowmihi qowmkiisa uu u roob doonay faqulnaa muuse waxaanu ku idrib ku dhufo <coughs> bacasaaka ushaada alxajara dhagaxan ku dhufo fanfajarad waxaa ka burqaday minhu dhagaxii itnataa cashara caynan laba-iyo toban ilood qad calima way ogyihiin kullu unaasin koox waliba ama qabiil walba mashrabahum makaanu ka cabidoodii waqulnaa waxaanu ku nidhi kuluu cuna wixii aad haysateenoo mandhigii iyo salwihii washrabuu caba min risqillaahi ilaahay risqigiisa walaa tacsaw ha faahsaadinina fil ardi dhulka dhexdiisa mufsidiina xaalaad fasaadinaysaan if maxaa la yidhi xaala muakida waxa weye noo roobdoon bay waan oomanahay bal noo roobdoon bay yidhiin ilaahay noo bari markiu ilaahay nebi muuse bariyey yaa la yidhi dhagaxa usha ku dhufo marka dhagaxaasu culimada qaar waxay leeyihiin dhagaxun guud buu ahaayo marba meeshay tagaan unbaa dhagax inta lasoo qaado ushii lagu dhufan culimada qaarna waxay leeyihin dhagaxa fargeesa yuu ahaa afargees buu ahaa marka dhagaxay wataan buu ahaa oo meel walba ay wataan markii usha lagu dhufto gees waliba saddex ilood buu sii dayn ila waa labaiyo toban jilib wey labaiyo toban sibdi weyn qolo waliba meesheedaasi ka cabi marka bilmatel dee farsamo ahaan waxaa la leeyahay qabiil walba nin buu uga yeedhi saddexdi baa iska xaggana istaagi markay biyuhu soo daayaan nin walba biyihii baa ku dhic halkaasuu reerkooda ka waraabin baa marka suuraddan waxaa la cabiray infajaraj suuratu acraafna inbajasad way kala luqadu wan yihiin inbajasad waa burqashashada marka ugu horeysa biyuhu soo boodaan yaa inbijaas la yidhaha infarajadna waa marka biyuhu durdurayaanee dambe marka aayaddaasi maki bay ahayd bilowgii baa lagu sheegay aayaddaa aayaddan madi bay ahayd oo biyihii dambe ee durdurayay yaa lagu sheegay aduu calaa kulli xaal waa mucjizo la yaab la wey dhagxii baa ushii lagu dhufanaya labayo toban laagood baa ka burqan qolo wali biyeedaysa cabi markii biyihii laga cabo dhagaxi waa iska sidiisii way iska wadanayaan sheeg baa layidhi id wakti istisqaa uu roob doonay muusa nabiyullahi maxamed uu roob doonay calayhi salaatu wasalaam innaga roob doonteennu waxaa weeye inta dibadda loo baxo oo loo yimaado oo caruurta iyo wax walba iyo xawayaanka la bixiyo yaa allo la baryi oo gacanta bilmajru waxyaabuu nabigu ku daray waxaa ka mid a ah maradiisii buu dabagediyey oo ducadii sidaasay ahayd roobdoontaas waxay fiicantay markaan carruurta aynu qur-aanka dhigan jiray marka la roob doonayo taan looxda qaadanaan geedaha fuuli jirayo markaasaa ilaahay roobka keeni jiray ilaah qudradiisa oo qur-aan la aqriyi jiray waa lagu roob dooni jiray dad qubuuraha ka roob doontaana way jiraan oo waan arkay ah. waid waqti xusi istisqaa uu roob doonay muusa muuse liqowmihi uu roob doonay faqulnaa waxaanu ku nidhi muuse idrib ku dhufo bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhufo waa dhagax gaarahay wataan yaa ugu fiican fanfajarad waxaa ka soo burqatay minhu dhagaxii itnaa cashrata caynan labiyo toban ilood qad calima way og yihiin kullu unaasin dad waliba ama koox waliba mashrabahu makaanu kacabidoodii qolo waliba way garanaya isku khaldami mahayaan qolo waliba ishaadii bay qabsanayaan faqulnaa waxaanu kuluu cuna raashinka washrabuu caba min risqi illaahi ilahay risqigiisa marka washrabuu waxaad raashinkaa ile la cabi maayo min risqi illaahi risqigunbay ka mid yihiin oo isugu yimaadeen waxaa la cuni waxaa la cabay walaa tacsaw ha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa mufsidiina xaalaad fasaadinaysaan waxaanu idhaa markaan wax icdaabayna xaala muakida xaala muasisa le dhallinyaradan intaa ula dalleena inay carabiyada akrisaan xaala muakida waxaa weeye xaalka iyo caamilkeeda waa inay isku macno noqdaan xaalmkida la yidhi xaalka iyo caamilkeedu markay kala laba macno yihiin waxaa wey xaala muasisa la yidhi intaana qalbiga ku hayso waid wakti bal haddana xusuusta niman yaho qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nasbira ku sabri mayno calaa dacaamin raashin waaxidin oo keliya fadcu lanaa rabbaka rabbigaa nooga alla bari yukhrij lanaa ha noo soo saaro mimaa kay tumbitu lardu dhulku uu soo saaro oo min baqlihaa biqilkeeda ah wax kasta oo soo baxaa biqil la yidhaah wa qisaa'ihaa qaraheeda ah wa fuumihaa toonteeda ah wa cadasihaa shumburadeeda ah wa basalahaa basasheeda qaal wuxu uhi atastabdiluuna ma waxaad ka bedel qaadanaysaan alladii kuwa isagu adnaa xumaa biladii kuwa isagu khayru khayr badnaa isbadu masr dee magaalo bay iska deg haddaad saa doonaysaan magaalo ma iska degtaan marka waxa weeye calaa dacaami waaxida macnaheed waxa weeye alman wasalwan waa laba dacaam yani raashin joogtaa ah bay ka wadaan raashin joogtooho had iyo joorna hol yaallo n way ka yar cadsideen waxa weye naftu way yar xisoono inay waxyaabo kala duduwan cunto yay rabtaa way ka iyo xisaysan tahay marka dee raashin joogtiin waanu ka cajisnay bay yidhaahdeen bal noo bal dee ilaahay noo bari inaanu dhulka iska degno waxyaabaha dhulku soo saaraan markaasuu yidhi hadday saa tahay oo magaalo iska degtaan amarkaasu ma aha in degistii loo ogolaaday maaha waa tacjiiz baa la yidhaha dad raashinka noocaasa rabtaan magaalo iska degade taasaad raashin oo dhan helaysaan ma kii xumaa risqigii alle ee barakaysnaa ee dayibka ahaa yaad intaa diidaan baad waxaan nabaadka ee dhulka ka soo baxaya xawayaanku wada cuno yaad dooranaysaan id waqti bal ka sheekeeya qultum aad tidhaahdeen waa waxyaabaha reer banu israa'iil reer banu israiilku waa mucaanidiin waxa weeye waa mucaanidiin wey id wakti bal sheeke xusuusta qultum aad tidhaahda yaa muusa muusow lan nasbira ku sabri mayna calaa acaamin waaxidin har raashin oo keliya waa manigii iyo salwigii ifadcu lanaa noo bari rabbaka rabbiga yukrij lanaa ha noo soo saaro mimaa kii tumbitulardu dhulku uu dhaliyo qayb ka mid a ah. oo min baqlihaa biqilkeedii ah wax alla wixii dhulka ka soo baxo o dhan baa biqil la yidhaah wax alla wixii dhul ka soo baxo ungun lahayn gun lahayn nagaarka waxa loo yaqaan waqisaaihaa qaraheeda ama xabxabka see koonfureed baa xabxab yidhaaha ma inagaa xabxab koonfureedku qara yidhaahdeen iyo wafuumihaa toonteeda fa'da iyo sa'da waa laisku bedelaa iyo wacdasihaa dig bahashan shumburadeeda wa basalihaa basasheeda qaala wuxuu ihi atastabdiluuna ma waxaad ku bedelanaysaan alladii kiigu isagu adnaa hooseeyey oo nabaadkaa biladiikii wisow khayru khayr badnaa haddaa isaga saabtihiin ismu duul misr magaalada iska dega magaala iska dega haddaa amar ma aha loo ogolaaday inay degaan fa ina lakum waxaa idiin sugnaaday baa saaltum waxaad su-aashan baad helaysaan hadaad magaalooyinka magaalo kamida ah iska degtaan waxaasaad helaysaan waduriba ree yahuudeed ree banu israa'iil markay amar qaadadkoodii ay amar qaadan waayeen oo dembigoodii batay oo nabiga in badan ay khilaafeen ilaahay wuxuu ku xukumay duribad waa la duldhigay calayhim dushooda adilatu dulli baa la duldhigay dulli iyo miskiin iyo maskaratu miskiinnimo ay daciif yihiin wabaa-u waxay la noqdeen oo la saaxiibeen biqadabin cadho min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay ilaahay cadhay kala noqdeen fikrasa kastoy soo jeediyaan iyo si kastoy nabiyullaahi muuse ula hadlaan waa dembi uun ay galeen marka dembigaa iyo maskanadaa iyo dulligaa la duldhigay ilaa yowma alqiyaama wuu dul saaran yahay weligii lama sheegin baa layidhi reer banu israa'iil oo iskood u tashada lama sheegin baa layidhi ilmatal dee qarniyo hore boqorkii baabil buktunasar waa ka intuu yimid oo cagta mariyey wada qafaashay oo ciraaq geeyey wey buktunasar way soo noqdeen haddana intaasoo yaa intaasoo goor baa la laayay lagu soo duulay waxaa weeye ninkii ahaa hitler waa kii gamta u joogsaday waxaa weeye intana yaree <coughs> hadda sham joogta waa ururis ingiriiskaa soo ururiyey adduunka oo dhan kasoo kala ururiyey marka firqado khaaimiinhu masuniye iyo sahyuniye iyo iyo adduunka oo waxay isku madadaaliyeen adduunka inaga xukumi doona shacbullahi mukhtaar baan nahay marka si ay isugu madadaaliyeen adduunka inaga xukumi khayaanay meel walba kula dhaqmeen waxay go-aan ku gaadheen towradaha inay dowladaha ku kiciyaan sida faransiiska ruushka towradii balsiifka dowladdii cumaaniyiintii kulli waxaasoo dhan iyagaa dabada ku kiciyey waxayna yidiilaneen inagaa wadanka xukumayna marka weligood dulli baa dul saaran wey wuxuu alla leeyahay waduribad waa la duldhigay calayhim dushooda adilatu dulli iyo muuqaal xumo iyo maskiinnimo iyo walmaskaratu maskiinnimo ay cid iska celin karin daciif yihiin bau waxay la noqdeen oo la saaxiibeen biqadabin cadho min allaahi alla xaggiisa yani fikrad kasta oo ay soo jeediyaan dembi bay kala noqon daalika cadhadaas iyo dembigaas iyo miskiinnimadaa la duldhigay baanhum iyow kaanuu waxay ahaayeen yakfuruuna kuwa ka gaaloobay biaayaatiillaahi ilaahay aayadihiisa wayaktuluuna annabiya ambiyadana way laynayaan way laayeen bikayri ilxaqi xaqdarray ku laayeen adee bikayri ilxaqi bilxaqidaas ambiyo aan xaq lagu laaye miyay jirtaa maya ambiyaday xaqdarray ku dileen baa layi maandae xaq lagu laayaa jirta maya waa lagu sii adkaynaya dilkan ay simeeyen wa xaqdaro ambiyadii ay laayeen minshaareen weligoodba ducaadda iyo ambiyaday layn jireen allah wuxuu leeyahay daalika ciqaabtaa iyo dulligaa la duldhigay biannahum bisabab anahum iyo kaanuu waxay yakfuruuna kuwa ka gaaloobay biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisa wayaqtuluuna waxay laayeen annabiya ambiyad alnabiyiina ambiyadiiba bikayri lxaqi dul xaqdaray ku laayeen maxaa xaqdarada ay ambiyada ugu laynayaan daalika arintaa ay xaqdarada ku laynayaan bimaa casow cisyaanka ay sameeyeen wey kanuu waxan yactaduuna kuwa gudbay yani cisyaanka ay sameeyeen bay ambiyada u laynayaan dembi dembi buu dhalaabaa la yidhiyo qofku markuu dembiga ku dhiirado wuusii fidi dembigii hore ugu sii soconaya markuu ku dhiirado hore ugu sii soconaya wallahu subxaana wa taala alam